bismillahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacdu waxaan sugayay kitaabkii riyaadu saalixiin min kalaami sayidi almursaliin lilimaami annawowiyi raximahu llahu tacaala qaala alimaamu annawowiyu raximahu llah waxaan ku dhex jirnay baabu fadli zuhdi fi ddunyaa qala alimaamu الnawawiyu raximah اllahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali waslama yu'taa biancami ahli اdunya min ahli الnaari ywma alqiyaamah fayusbqu fi الnaari sabqaة huma yuqaal ya bna aadam hal ra'ayta khayra qatu ilى akhiri اlxadiid wa canhu waxaa laga wariyey isla anas radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama rasuulku waxa uu yidhi yu-taa waa lala imaanayaa biancami ahlidunyaa adduunyada dadkeeda ka ugu nicmada badnaa oo min ahli nnaari ahlu naarka ka mid ahaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha lala imaanayaa fa yusbaqu waa la gelinayaa oo waa la tiimbinayaa fi nnaari naarta dhexdeeda sabqatan halmargelin ayaa la dhex gelinayaa uma yuqaalu waxaa la dhahayaa yabna aadam bani aadamow hal ra-ayta khayran qatu weligaa khayr ma aragtay hal mara bika naciimun qatu weligaa nicmo ma ku soo maray fayaquulu wuxuu dhahayaa laa maya wallaahi baan ku dhaartay yaa rabbi rabbiyow wayu'taa waa lala imaanayaa biashadinnaasi dad midka ugu darraan badan bu-san xagga baaska iyo dhibaatada fi dunyaa adduunyada dhexdeeda markii la joogay oo min ahli ljannati ahlu jannada ka mid ah nin dadka ugu baaska badnaa ah adduunyada dhexdeeda ee laakiin ugu eh, ahlu janno ahaa ayaa isagana la keenayaa qiyaamaha fa yusbaqu waa la tiimbinayaa sabqatan halmar tiimbin halmar dhexgelin <clears throat> fi ljannati jannada dhexdeeda fa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa yabna aadam bani aadamow hal ra-ayta bu'san qatu weligaa baas ma aragtay hal mara bika maku soo maray shiddatun dhibaato maku soo martay qadu weligaa fayaquulu wuxuu dhahayaa laa wallaahi maybuu dhahayaa ilaahay baan ku dhaartee maa mara bii ima soo marin bu-sun baas qadu weliga ima soo marin walaa ra-aytu ma aanan arkin shiddatan shiddo ma aanan arkin qadu weligay shiddo ma aanan arag sidaa buu dhahayaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa adduunyadu yaraanteeda iyo qiimo darideeda iyo sida ay u yacni ay u yar tahay baa laga qaadanayaa maxaa yeelay haddii nicmadeedii dhammaydba lagu iloobay hal mar oo cadaab qofka inta la geliyey hal mar oo cadaab la tiimbiyey haddii lagu iloobay eh, dee nicmadeedu waxaa weeyaan wax kasoo qaad badan ma laha wabilcaiyo sidoo kale eh, shidadeedii iyo dhibkeedii iyo baaskeedii haddii iyadana lagu iloobay hal mar oo qofka janno inta la geliyey hal mar oo jannada la tusay oo saa loo dhex tiimbiyey ee laga waraystay hadduu ku iloobayba dhibaatadii adduunyada inay adduunyadu aada u yar tahay marka oo aakhirada ay aada uga weyn tahay ayna tahay noloshaas halkeeda mar qofka la dhexgeliyo janno ama naar saameyntaas weyn leh taas in la aado oo marka laga doorto aakhirada adduunka laga doorto yaa la rabaa laakiin dadka dabcigooda waxay tahay siduu allaba sheegay bal tu'thiruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayrun wa abqaa adduunyadaad dooranaysaan noloshan middan dhow ee liidata ayaad dooranaysaan buu yidhi waxaana ka tegaysaan marka aakhiradii baa ka tegaysaan nacam middii marka ay haraysay an lmustawradi can ilmustawrad bni shadaadin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yidhi madunyaa adduunyadu ma ahan fi laakhirati aakhiro dhexdeeda marka yani ma ahan adduunku ilaa mithlu maa kii oo kale mooyaane yajcalu uu yeelaya axadukum midkiin usbuucahu fartiisa filyami uu yeelayo badda dhexdeeda uu yeelayo falyandur ha eego bima maxaybuu yarjicu lasoo laabanayaa rawaahu muslim xadiidkan wuxuu tilmaamayaa adduunyada marka la fiiriyo iyo aakhiro sida ay isu yihiin adduunyadu yacni madunyaa fi l aakhirati adduunyadu maba ahanba aakhirada dhexdeeda marka la eego aakhiro dhexdeeda adduunye waba waxba maba ahanba ilaa mithlu maa yajcalu axadukum ilaa yacni sida uu yeelayo midkiin oo kale usbuucahu fartiisa filyami uu yeelayo badweynta dhexdeeda uu sidaa u gelinayo falyandur ha eega bima yarjicu muxuu lasoo laabanayaa bal ha fiiriyo rawaahu muslim oo haddaad fartaada qaaddo oo aada badweyn sidaa u dhexgelisid oo aad ka soo bixisid fartaada waxa soo raacayaana waa wax yar baddaasna wax ka nuqsaamayaa ma jirto aakhire iyo adduun marka laysku fiiriyana sidaabay isku yihiin saasuu nebigu leeyahay sala allahu caleyh waalihi wasalam ayb marka tii marka sidaa u yarayd haddii laga hormariyo middaas badweynta oo kale lagu shabahay waxaa weeyaan marka waa dhibaato wa can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka mara bisuuqi suuqi ayuu maray ayuu soo maray wannaasu dadkii walxaal annaasu dadkiina kanafatayhi labadiisa dhinac ay yihiin walxaal annaasu dadkiina kanafatayhi labadiisa dhinac ay socdaan ay gaar socdaan nabiga sal lay slam fa mara nebigu waxa uu soo maray bijadyin orgi ayuu soo maray asaka dhukan mayitin oo baktiyey oo bakti ancam orgi dhukan oo dhegihiisu yaryar yihiin oo aafeysan yacni oo markaa weliba baktiyey ayuu soo maray fatanaawalahu waa soo qabtay marka fa akhada biudunihi dhegtiisau qabtay huma qaala waxa uu yidhi ayukum kiineebaa yuxibu jecel an yakuuna inuu u ahaado haadaa midkan orgigan dhukan ee meyidka ah inuu u ahaado oo u sugnaado kiineebaa jecel bidirhamin oo ugu sugnaado hal dirham oo ugu ahaado yaa jecel orgigan inuu dirham siisto oo dirhamki dirham ku gato yacni yaa orgigan dirham ku iibsanayo ku gadanayo fa qaaluu waxay dhaheen maa nuxibu ma jeclin annahu orgigan isagu kan lanaa inuu annaga noo sugnaado bishayin inuu noogu sugnaadaba waxba inuu noogu sugnaado oo aan lacag ka bixinna dirham iska badaaye yacni shay waxna waxba inay orgigaan inaan yacni wax ku gadanno ma rabna bay dhaheen oo ma jeclin wamaa nasnacu bihi oo maxaan ku samaynaynaa bay dhaheen uma qaala waxa uu yidhi atuxibuuna waayahay ma jeceshihiin anahu lakum inaad iska qaadataan orgigan lacag la idinkama rabo bilaash inaad iskaga qaadataan ma jeceshihiin buu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaa wallaahi baan ku dhaaranne low kaana hadduu ahaan lahaa xayan mid nool kaana wa kaana wuxuu ahaan lahaa huwa isagu cayban aydaa caybin mid cayb u saaxiiba ayuu ahaan lahaa naam orgigan hadduu noolaan lahaa xataa orgi aafaysan oo dhukan oo ceeb leh ayuu ahaan lahaayo cid iibsan lahayd oo wax badan wax ka bixin lahayd maba jiri lahaynba innahu isagu asaku waa mid dhukan fa kayfa sidee buu xaalku yahay wahuwa isaga oo haddana mayitun mayid oo baktiyey isagaoo aafaysan haddana bakti haddana u baktiyey yaa wax ka rabaa ay yihaahdeen marka nebigu lajeedow ka leeyahay nacam fa qaala waxau yidhi wallaahi baan ku dhaartee ladunyaa adduunyadu ahwanu cala allaahi ahwanu way ka liidnaansho badan tahay calallaahi alla korkiisa min haadaa kan waa ka liidnaansho badan tahay calaykum idinka dushiina yacni alla agtiisa adduunyadu way la liidataa sida idinku kan oo idinla liitoo kale orgigan dhukanee baktiyeysaa idinku agtiin oo idinla liito ilaahay adduunyada waa kala liidataa nacam oo alla subxaana watacaala siday adduunya ula liidataaba ka daranba nacam taasaaba daranba nacam rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey qowluhu kana fatayhi ay can jaanibeyhi labadiisa dhinac wal asaku asagiiru ludun midka dhegihiisu ay yaryar yihiin weeyaane dhukan ayb marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa waxay tahay tusaalooyin in dadka wax lagu fahamsiiyo in tusaalooyin qofkii yacni waa dadku waxay garan karaan oo ay fahmi karaan oo weliba yacni camali ah oo ay arki karaan dadka in wax lagu tuso lagu fahamsiiyo maxaa yeele orgigii nebiga waa soo qabtay orgigaasay kaasay marka aada wax ugu fahmi og yihiin markaasuu wuxuu yidhi kan yaa qaadanaayo qisadii marka xadiidku marka sidaa dadkii marka in lagu tusaaleyn karo wax ay wax ku garan karaan iyadoo yacni cilmiga loo sheegayo in tusaale loo sameeyo loogu sameeyo si ay wax u gartaan oo ay wax u fahmaan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa adduunyada ilaahay agtiisa sida ay ka tahay say ula liidato alle aakhiradu laakiin sidaas ma aha nacam aakhiradu sidaas ma aha nacam allana subxaana watacaala qur-aankiisu meelo badan buu kaga tilmaamay undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walaalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila ayuu alla yidhi nacam aakhirada marka dadku adduunkana dabcan waa ku kala sarsareeyaan laakiin kusa ku kala sarreynta adduunyada ay ku kala sarreeyaan dadka oo ama caafimaadka ama xoolaha ama yacnii jismiga quruxdiisu ay ku kala sarreeyaan ma keenayso inay dadka ugu fiican yihiin ninka dadka ugu quruxda badan ugu maalka badan ugu xoolaha badan inuu dadka ugu fiican yahay ma aha eyacni waxaa weyan taa ilaahay agtiisa waxba kama aha adduunyada hadduu faajirna waa siinayaa nin ilaahay adeecana waa siinayaa laakiin aakhirada ilaahay waxuu khaalis uga dhigay dadka mu'miniintau khaalis uga dhigay qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi watayibaati min alrisqi qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati dunyaa khaalisatan yowma alqiyaama aakhiro marka ziina iyo qurux dhan waxay waxay u barax tiran tahay dadka mu'miniintaay u barax tiran tahay laakiin adduunyada mu'min iyo keyrkiisba waa iska qaadanayaan iyaga nacam walidaalika ilaahay qofku diintiisa fahamsiiyo oo uu waafajiyo inuu diintii ku camal falo qofkaasba wax weyn ilaahay uu siiye subxaanahu watacaala ee ninka adduunyada u badiya maaha ilaahay inuu jecel yahay ka kale u ka jecel yahay sida dadku ay wax ku qiyaasaan sida badanba wa can abi darin radia allahu canhu qaal marka xaqiiqatu dunyaa xadiidka oo adduunyada yani xaqiiqadeeda waxay tahay buu na tusaa xadiidka wa can abi darin radia allahu canhu qaal abu dar waxa uu yidhi kuntu amshii waxaan ahaa inaan soconayo maca anabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabiga la jirkiisa fii xaratin xaro xaradu waxaa weya meesha dhagaxda madmadow ayaa xara la yidhaha laba xaray lahayd marka magaalada madiina laba xaro ayay lahayd laba meeloo dhagaxda madmadow eh, leh ayay lahaan jirtay nacam fii xaratin marka dhagax madmadow dhexdood anoo kula socda nabiga sal alla ly slam bilmadiinati madiina dhexdeeda fastaqbalanaa axad uxudun buurta uxud baa na soo qaabishay fastaqbalanaa waxaa nasoo qaabilay uxudun uxud baa na soo qaabilo buurta uxud ayaa horteenna soo noqotay fa qaala waxau yidhi yaa abaadar abuudarow qultu waxaan idhi labayka yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ku ajiibay oo ku ajiibay ku maqlay fa qaala waxa uu yidhi maa yasurunii ifarax gelin mayso anna cindii inuu agtaydu ahaado mithla uxudin uxud oo kale haadaa kan oo dahaban dahab ah nacam buurta uxudkan buurtan uxud oo dahab ah inay ii sugnaato agteyda ay ahaato ifarax gelin mayso ayuu yidhi tamdii ay maraysa marka calaya aniga ay korkeyga isoo marayso halaathatu ayaamin saddex maalmood ay isoo marayso walxaal cindii iyadoo agteyda weliba uu yahay minhu xaggiisa dahabka xaggiisa diinaarun diinaar ou ii yahay ou agteyda yaallo taa i farax gelin mayso ilaa shay-un shay mooyaane ursiduhu aan u diyaargareeyey lideynin deyn aan u diyaargareeyo liqadaa'i deynin deyn iskaga gudideed waxaan u diyaargareeyey mooyaane ilaa an aquula ifarax gelin maysa ilaa inaan iraahdo mooyaane bihi maalkaas aan ku dhaho fii cibaadillaahi addoommada alle dhexdooda haakadaa sidaan iyo haakadaa sidaan qaala bimacnaa ilaa an afcala waay qaala bimacnaa facala weeyaan naam ilaa an aquula ay ilaa an afcala inaan yeelo bihi yacnii maalkan fii cibaadillahi ilaahi addoommadiisa dhexdooda haakadaa sidaan inaan dhaho wahaakadaa sidaan inaan dhahon yeelo ayb yani marka hadalka nabiga wuxuu leeyahay sala allahu calayh waali wasalam ifarax gelin mayso ma jecli yacni buurta uxudoo dahaba inaan agtayda ay ahaatoon haysto oo markaa weliba ay saddex maalmood igu soo marto iyadoo ay wax iiga yaallaan iyadoo dahabkaasi oo wax iiga yaallo saddex maalmood inay isoo marto ma jecli buu yidhi nacam ilaa shay aan u dhigaayo dayn ma ahani oon dayn iskaga gudayo qof dayn iguleh aan ugu diyaarinayo ugu gudaayo ma ahani nacam ayib ifarax gelin mayso oo ma ku faraxsani ilaa an aquula inaan iraahdo bihi maalka ku dhaho fii cibaadillahi ilaahay addoommadiisa dhexdooda haakadaa iyo haakadaa sidaan can yamiinihi midigtiisa wa can shimaalihi iyo bidixdiisa iyo wa min khalfihi iyo gadaashiisa uma saara waa socday nabiga sala allahu calayh waali wasalam macalushaahidka marka xadiidku waa halkaan marka adduunyada nebiga agtiisu inay wax aada u liita ay ka ahayd ee keliya un adduunyadu ay tahay meel markab la saaran yahay aakhirana looga gudbaayo markabkaasina marka waxaa weeyaan wixii aakhiro un kugu gudbintaas oo markabkaa aada ku gudbayso ood adduunyada kaga gudbayso wixii un markaa ku gudbi siinayo un inaad u isticmaasho ma ahane wax kalea inaysan macno kale ayna lahayn oo yacni waxaa weya sadaqadii iyo maalkii inaad ilaahay ka caabuddo oo taana marka aakhiro kayd ku yaalla ay u noqoto intaa unbaa adduunku eh, ku leedahay nacam ayb oo hadda qof walba hadda ninka aan waxba haysan faqiirka ah iyo midka adduunka ugu xoolaha badan wax unbay cunaan un nacam kolley waxaa weye waa u la wada nool yahay nin dhexdhexaada nin wax haysto iyo nin xoogaa maalinna qadeeyo maalinna waayo kulligood waxaa ka dhexeeyo qaasim mushtarak waxa ah inay wada nool yihiin un ruuxdii waa un ku jirtaa nacam laakiin aakhiradii waxay u baahan tahay iyada tawfiiq alle iyo waxay u baahan tahay ilaahay subxaana watacaala oo kugula gargaaro fadligiisa kugula gargaaro diintiisa ku waafajiyo ayay u baahanaysaa ayb marka waxa uu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waalihi wasalama ina alakhariina uma saara nebigu wou socday fa faqaala waxau yidhi ina alakhariina kuwa xoolaha badan hum iyagu alaqaluuna weeyaan kuwa yaraanta badan wax yar haysto yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha dadka xoolaha badan adduunyada waa dadka ugu xoolo yar aakhira marka la tago oo ajarkoodu waa yaryahay dadka kalea ka ajar badan ayb ilaa man axad mooyaane qaala yiri ama sameeyey bilmaali maalka ku sameeyey haakadaa iyo wahaakadaa ku sameeye ma ahani can yamiinihi midigtiisa wa can shimaalihi bidixdiisa wa min khalfihi iyo gadaashiisa waqaliilu maa hum waqaliilun wax yar weeyaan hum kuwa iyagaa nacam maada waa iska zaa-ido qaliilun maa wa qaliilun maa way yar yihiin hum kuwaas nacam ayb wahum iyagu qaliilun kuwa yar weeyaan iyadoo sidaa la dhahay oo kale ayb waxaa laga qaadanayaa marka maalka isagu sidiisa culamada waxay dhahaan maalka sidiisa uma xuma sidiisa maal ahaanta uma xuma nacam ee waxaa weeyaan imtixaanka iyo su-aalaha oo wato iyo qofku wuxuu ku sameeyo iyo siduu imtixaankaas ugu najaxaa dhib badan macnuhu sidaas weeyaan wa ilaa waa jiraan dad ilaahay maal siiyey haddana dadka ka horeeyo nacam cabdiraxmaan bin cawfa ka mid ahaa radia allahu canhu abubakara ka mid ahaa xoolay lahaayeen laakiin xooluhu waxaa weeyaan de maalku waa maal alle haddii marka addoon saalixa ah gacantiisa uu galo khayr buu ku sameeyaa haddii addoon aan saalix ahayn oo daalixa ah ou maalka gacanta u galana waxaa weeyaan dhibaato iyo fujuur iyo ku kasbadaa marka culammada waxay yidhaahdaan maalka maal ahaantiisa uma xuma ee qofku sida uu uga cibaadaystay ku xiran tahay laakiin nufuustii baa la raaciyey maalkii oo insaankii waxaa weeyaan maalkii baa la jeclaysiiyey sida uu marka uga badbaadayo inuu maalkaas hor alle oo ula baxaa dhib badan oo yacni waxay tahay yani waxay u baahan tahay iimaan iyo yacni naf iyo shaydaan lala diriro ayay u baahan tahay ee isaga iskiis maaha wax laysku cadaabayo yani ayb huma qaala lii wuxuu igu yidhi makaanaka ay ilzam laazim makaanaka booskaaga laazimoo joog laa tabraxa ka zuulin xataa aatiyaka ilaa aan kaaga imaanayo uma indalaqa waa tegay fii sawaadi leyli habeenka mugdigiisa dhexdiisa ayuu ku tegay xataa intii tawaaraa oo ka qarsoomay fasamictu waxaan maqlay sawtan cod qad irtafaca kor noqday fatakhawaftu waan cabsaday an yakuuna inuu ahaa inuu inuu ahaado yaan ka cabsaday axadun axad carada mid u banbaxay lilnabiyi sala allahu calayh waali wasalama axad nebiga usoo banbaxay ee inuu dilo rabo inuu yahay baan ka baqay buu yidhi fa aradtu waxaan doonay an aatiyahu inaan nebiga u imaado fadakartu waxaan xusuustay qowlahu hadalkiisii uu yidhi laa tabraxa ka zuulin xataa meeshaada xataa aatiyaka ilaa aan kaaga imaado waxaad garanaya marka laba macnaba meeshaan waa ku jiraano xirsiga saxaabada nebiga jacaylka ay nebiga u qabeen oo qaylada markau maqlayba nebigu markiiba u cabsaday marka aaday nebiga u jeclaayeen sala allahu caleyh waalihi wasalam kow midda labaadee laga qaadanayo qisada waxa ay tahay xadiidka yani uu tilmaamayo amarka nebiga say u qaadan jireen meeshii fariista ou dhahna waa fariisan jireen istaaga hadduu dhahna waa taagnaan jireen haddii uu yidhaahdo meeshaan ha kasoo dhaqaaqina ma kasoo dhaqaaqi jirin marka taasna waxaad moodaa inay aada nooga maqan tahay oo dadka yani yani waxa weeyaan inay taasoo kale ama ah awaamirtu ha noqoto awaamirta ay allihii rasuul bixinayaan daacada in sidaa loogu degdego looga dambe loo adeeco ama hadday noqon lahayd awaamirtu ay bixinayaan dadka mathalan qofka dadka yacni dadka madaxda u ah oo kale awaamirtu ay siiyaan ee aan macsida ahayn dadku yacni say ugu tasarufayan siday doonaan bay ka yeelayaan hadhowna cawaaqib xumo iyo dhibaata ka dhalato oo dadku weliba ay ogyihiin haddana nacam waxaasoo dhan marka waxaa weya saxaabada rasuulka dad laga tababaray ahaayeen nacam oo xadiid kale waa waatuu ahaa ninkii eh, cabdullahi ibnu rawaaxa ayaa waxuu maqlay isagoo soo socdo masaajidka nebiga sala allahu alayh waali wasalam meel banaanka ka ah isagoo soo socdo ayuu meel ayuu wuxuu ka maqlay isagoon soo gaarinba ayuu wuxuu maqlay nebigoo dhahaya sala allahu alayh waali wasalama asxaabta ku dhahayo ijlisuu ijlisuu fariista fariista isagoo dhahaya meeshii uu ka maqlay ayuu fariistay masaaidkii ma soo gelin xataa meeshuu ka maqlay buu fadhiistay sidii isagoo u fadhiyaa nebigu ugu yimid sala allahu alayh waali wasalam markaasuu wuxuu yidhi meeshaan maxaa saasaan maqlay buu yidhi adoo dhahayo ijlisu meeshaydaan ani iska fadhiistay markaasuu wuxuu yidhi zaadaka allahu xirsan fii dawaaciyatika lilaahi wa rasuulihi dadaal allah kuu siyaadiyo yidhi daacada aada adeecaysaa le rasuul aada ka dambaynayso marka eh, ibnu mascuudna saas oo kale qiso saas camal isagana waa u dhacday marka waa badan tahay asxaabta rasuulka amarka la siiyaba inay yacni qisadii kale iyadana bukhaarigi uu werinaayo ahayd ha ku tukanina nebiga uu yidhi ilaa bani qurayda xaafaddaas maahane meel kale ha ku tukanina markuu yidhi jidka ayagoo maraayo waa ti ijtihaadkooda iskhilaafa asxaabta qolana ay tiri maya anaga halkeennaan ma ma ma tukanayna casarka ilaa aan xaafaddaas ka gaarno qolana ay tiri salaadii waqtigeedii waa la joogaa salaaddii dib u dhigi mayna nebiga inuuna dedejiyo unbaa hadafkiisa iyo ujeedadiisu ay ahayd labada qole nebiga midna ma caabaynin awaamirta rasuulka la fulinayeen sala allahu calayh waali wasalam ayb waxaa laga yaabaa marka annagana intaas oo amar oo rasuulka qofka in loo sheegayo mar walba loo sheegayo loo sheegayo oo iska fududaysanaya haddana nacam laga yaaba yacni inta aan naqaan intaan uga camal falno aad bay u yar tahay waxaa laga yaabaa boqolkiiba hal ama shan inay shan inaynan gaarayninba haddana yacni awaamirtii rasuulku waa ognahay waxaan nebigu uu faray sala allahu alayh waali wasalam mid ku dhaho waxaan sunno lee waaye iyo mid yiraahda waxaan waxaan yacni waajib ma aha iyo ama waajibkiiba mid isagoo og iska dayacaayo iyo yacni meesha ay ahayd in loo degdego xataa hadday sunno tahay sunnada nebiga caleyhi isalaatu wasalaam in loo degdego ay ahayd nacam marka waxa uu yidhi laa tabraxa ka zuulin xataa aatiyaka oo meeshaada ka dhaqaaqin ilaa aan kaaga imaado falam abrax ma aanan zuulin xataa ataanii ilaa uu igaga yimid faqultu waxaan ihi laqad samictu waxaan maqlay sawtan sawt cod takhawaftu minhu aan ka cabsaday fadakartu lahu waan u sheegay wixii marka maskaxdeeda kusoo dhacay yaan u sheegay iyo wixii aan isiri faqaala waxau yihi hal samictahu oo ma maqasho codkaas qultu waxaan ihi nacam haa waan maqlay qaala waxau yidhi nabiga sala allahu alayh wali w slam daaka kaagaasi jibriilu jibriil weeyaan ataanii waa ii yimid faqaala uu yidhi man maata qofkii dhinto min ummatika ummaddaada ka mida laa yushriku xaal uunan u shariig yeelaynin billaahi alla shay-an cidna uusan ugu cibaadada ugu daraynin uunan ula shariig yeelaynin dakhala aljannata jannadow galaa qofki yacni tawxiidka la yimaado shirkiga ka fogaado jannada ayuu galaa qultu waxaan idhi buu yidhi abuudar haddaan ahay wa in zanaa wa in saraq oo haddii uu zinaysto waxadana xataa hadduu zinaysto waxadana ma gelaa yacni qaala waxa waxau yidhi wain zanaa wain saraq haddii uu zinaysto waxada xataa waa gelayaa jannadii ay macnuhu marka waxaa weeyaan haddii uu zinaysto ee eh, waxada jannada waa gelayaa marka laleeyahay macnaheedu waxaa weeyaan yacni akhiiran ilaahay yani waxaa weya jannadii waa u dambaynaysa hadduu tawxiid ku dhinto nacam amase ilaahay baaba ka dhaafayo tawxiidka uga dhaafayo dunuubtan haddii uu doono waay laakiin haddii uu doono in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa mashiica allo ku dhex jira muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray riwaayaadka qaar waxay tilmaamayan inuu weydiiyey wain zanaa wain saraq markaasuu nabiguna yidhi sala allahu alay wain ragima anfu abi dar nacam abuu dar sandullihiisoo jannada ku galaa nacam yani qasabkii janno gala un waay nacam saasoo kale uu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam ayb mutafaqun calayhi wahada lafdu lbukhaariyi weeyaan wacan abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu waxau yidhi low kaana lii hadday ii sugnaan lahayd mithlu uxudin buurta uxud oo kaleo dahaban dahab ah la saranii waxaa i farax gelin lahaa allaa tamura inaynan igu soo marin caleyh aniga dusheyda halaathu layaalin saddex habeenood walxaal cindii iyadoo agtayda uu yahay minhu kaas xaggiisa dahabkaasi shay-un wax uu igaga agtayda uu yahay iyadoo shay uu agtayda yahay ilaa shay-un shay mooyaane ursiduhu aan u darbay oon u diyaariyey lideynin deyn aan u diyaariyey inaan iskaga ey liqadaa'i deynin deyn gudidiis waxaan u diyaariyey maaha muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray kanoo kale marka waa soo marnay isagana wa canhu qaal qaala rasuulu rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi unduruu eega oo fiiriya ilaa man axad xaggiis fiiriya huwa isaguba asfala minkum idinka idinka hooseyn badan qofka idinka idinka hooseeya fiiriya oo adduunka idinkaga hooseeyo walaa tanduruu ha eeginina ilaa man ruux fawqakum idinka korkiinna ah axad fowq oo korkiina ah oo idinka sarreeya idinka xoolo badan oo idinka adduunyo badan ha eeginina fa huwa isaga ayaa kaas fa huwa yacnii inaad eegtaan qof idinka hooseeyo qofka idinka sarreeyana aydnan eegin kaasaa ajdaru ku habboonaansho badan anlaa tasdaruu inaydnan xaqirin nicmat allahi ilaahay nicmadiisa calaykum oo idinkugu nicmeeyo dushiina muttafaqun calayhi wahada lafdu muslim wa fii riwaayati lbukhaariyi bukhaari riwaayadiisa dhex waxaa waxay ahayd idaa nadara axadukum midkiin hadduu eego ilaa man ruux fudila calayhi isaga laga fadilay fil maali xagga maalka looga fadilay waalkhalqi abuurista looga fadilay falyandur ha eega ilaa man ruux huwa isaguba asfala minhu ka hooseyn badan xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa arrimaha adduunyadu ku saabsan yahay aakhirada ma aha nacam umuuru laakhira yacni waxaa weeyaan aakhira wixii ku saabsan qofka qofka ka sarreeyo inuu fiiriyo way nacam ee uu si uu markaa u gaaro ee uu ula tartamo wixii aakhira ku saabsan waa saas nacam qur-aanka ilaahay aayada qur-aanka kamidana ah waa tusayaano wafii dalika falyatanaafasi lmutanaafisuun limithli hada falyacmal alcaamiluun kan oo kale dadka shaqaynaya ha shaqeeyaan buu ilaahay yihi wafii dalika kaagaas dhexdiisa falyatanaafasi lmutanaafisuun kuwa tartamaya ha u tartameen tartankuna hadda wuxuu keenayaa qofku markuu qof la tartamayo inuu ka badiyo u jecel yahay nacam inuu ka badiyo ayuu jecel yahay sidaa darteeda culimmadu waxay yidhaahdaan iithaarka qofku inuu naftiisa wax ka dooro naf kale oo u dooro wixii umuurul aakhira ah sunno ma aha nacam maxaa yeele asaga iyo ninkan labadoodaba aakhira inay inay wada helaan waa waa waa wax la wada rabo waay nacam marka mathalan qofkiibaaba mathalan wuxuu ku jiraa safka hore oo kale nacam safkii hore u ku jiraa wax kaleo hadda ulajeedo kale ama sabab kale oo u sameynayana ma jirto bimujarad qof kaleoo saaxiibkiisa iska arkay safkii hore uga soo baxay kaala soo galo yidhi adiga ma fiicna dabcan haddii yacni sabab kale uu jiro meesha imaamka ku aadan oo kale liyelinii minkum ulul axlaami wannuhaa nebigu waa yidhi sala allahu alayh waali wasalam oo dadka qofka yani qur-aanka xafidsan oo cilmiga yani axkaamtii salaada i garan karo hadday salaada wax ku dhacaan bedeli kara imaamka iyo way fiican tahay taas laakiin qofkii oo yacni safkii hore fadligiisii helay oo kale inuu iska dhaa isaga oo iska fududaysto cid kale oo iskaga marti qaado isaga ka baxo taasoo kale umuurul aakhira maya umuurul aakhira qof aad cid aa u dooreysid male adiga inaa isu doorto waay ee waxyaabaha iithaar kale waa wixii adduunye ku saabsan wixii adduunye ku saabsan naftaada ka qaad cid kale sii naftaada ka horumari qofkaas kale muslimka a ah, nacam ayb maxaa yeelay wax weynba ma adduunyada hadday kaa tagtana wax weyn kaama tegin laakiin tan markay kaa tagto waxweyn baa kaa tegay fadliga nacam shayga yacni ajriga iyo darajada jannada iyo waxyaabahaas oo kale lagu gaaro nacam ayb oo qofkii masalan waxaa la yidhi war kaalay qur-aanan idin baraa laba qofaa la yidhi mid yaa qur-aanka la baraa labadiina oo la xifdisiiyaayo diinka la baraa markaasuu inaad tiraa may ninkan kalean u dooraya aniga yacni waxaan ah, hebelow adiga gal booskan aniga yacni adaan kaaga baxay ma fiicno nacam qofka inuu u tartamo haddii ay ka fursan weysana weliba qorituur in loo sameeyo nacam qorituur ku kala helaan ee maaha inuu iska dayaco wixii kheyrka ku jira inuu iska dayaco ma aha ayb xadiidku marka waxa waxuu tilmaamaa marka adduunyada wixii ku saabsan iyada waa ka duwan tahay taas aakhirada qofka ka hooseeya inaad fiiriso waa haddaad caafimaad qabto ama jiro un yar ay ku hayso qof kaa daran qofka kaa hooseeya fiiri taas marka waxay keenaya nicmada ilaahay inaa inaan la xaqirin nicmada ilaahay in la xusuusto ilaahay lagu shukriyay keenaysaa nacam haddii aad maal haysanin xoogaa un biilkaaga aada la or ordayso ama maalin aad qadayso maalinna xelayso mid aanba haysaninba sidiisaba ayaa jiro kaas fiiri wahaakadaa nacam wixii adduunye ku saabsan oo dhan qofka kaa hooseeya markaa fiiriso waxa ilaahay ku siiyey waa macaansanaysaa marka laakiin qof kaa sarreeya markaa fiiriso waxaa laga yaabaa nicmadii ilaahay inaadanba xasuusaninba bal in waxaa laga yaabaa danni xun iyo mala xun inaa ilaahay u qaado oo aad tiraa hebelna muxuu intaasoo saro oo uu leeyahay intaasoo xoole uu leeyahay adigana maxaa saan ku dhigay faqrigan maxaa kuu yaalay maxaa caafimaad darada kugu wacan waxaa dhici karta marka in halkaas marka ay yacni danni xun inaa ilaahay u qaado nicmadii allana aada iska ilowdaba marka mar walba adduunyada qofka kaa hooseeyo inaad eegtaa wanaagsan taasaana ku habboon inaan nicmada ilaahay la xaqirin taasuu leeyahay nabiga sala allahu caleyh waali wasalam wa canhu can inabiyi sala allahu calayh waali wasalama qaal isla abi hureyra waxaa laga wariyey nebigu waxa uu yihi tacisa cabdu diinaari tacisa waa halaagsamay cabdudiinaari diinaarka addoonkiisa wadirhami dirhamka addoonkiisa waa halaagsamay waalqatiifati marada addoonkeeda waa halaagsamay waalkhamiisati marada addoonkeeda waa halaagsamay qatiifa iyo khamiisa waa maryaha u noocyo ka mid a in ucdiya haddii la siiyo radiya waa raalli noqonaya in lam yucda haddaan la siininna lam yarda ma raalli noqonayo rawaahu lbukhaariyu marka halkan xadiidkan isagana baabka wuxuu munaasib uga yahay waxay tahay qofkaan la rabay inuu ilaahay addoon u noqdo ee loo abuuray inuu allihi abuurtay addoon u noqdo yaa intuu adduunyo israaciyo adduunyada liidato ayaa iyadaa addoon looga dhigay marka nacam afaalxumo aada u daran marka cabdu diinaar iyo cabdu dirham iyo wax kalena ma loogu bixinin waxaa cabdi loogu bixiyay ama addoon loo yiri yacni waxuu mar walba adeecaa oo uu u nugul yahay adduunyada diinaarkuu u nugul yahay dirhamkuu u nugul yahay marada ayuu u nugul yahay nacam amar alle ma u nugla kaasoo kale marka cabdidiinaar baa lagu tilmaamay sidaasna marka waa lasii xadiidku waa sii macneeyo in ucdiya radiya isaga dhan marka ridihiisa iyo yacnii jacaylkiisa iyo nacaybkiisa wuxuu ku salaysan yahay adduunyadaas bis haddii la siiyo waa raalli noqonaya haddii la haddaan la siininna waa dhibsanaya nacam waa waa raalli ma noqonayo waa xanaaqaya marka xanaaqiisa iyo iyo iyo iyo iyo caradiisa iyo raalli ahaanshadiisaba wuxuu ku xiran yahay adduunyadaas dirhamkaas iyo diinaarkaas iyo maradaas ayay ku xiran tahay nacam dadadku hadda waa ka dirham iyo dinaar iyo maro wax xalaal aba ah waa ayagu ma ogtahay dadka qaarkood hadda waxay addoomo u yihiinba bahalkan qaadka la yiraahda nacam yay addoomo u yihiin nacam waxaad arkaysaa inay addoomo ugu yihiin aada garanaysaa yacni masaalixdiisii o dhan waa ku dhuntay waxa bahalkaas uu faraayo unbuu yeelayaa nacam ilaa aan aragnay dad yacni markuu bahalkaas ku go-o haddii la yidhaaha hebel kula dhasho soo dil lacag waatana aada ku iibsato bahalkaas waa soo dilayaa nacam mashaakilka yacni dadka haysto soomaalida marka la xisaabo dhinac walba laga fiiriyo waxaa soo baxaya bahalkaas inuu boqolkiiba lixdan ka qeyb qaadanayo lixdan toddobaatan mashaakilka ugu badan inuu isaga yahay nacam oo yacni dalkaba waxa xukumaba inuu isaga yahay nacam xaqiiq ahaan waxa u xukumo inuu isaga yahay nacam soo ma garanin oo qofkii waxaa weeyaan mid dib jira oo yacni qaab daran oo yacni diin ka fog oon diin rabin wuxuu dadka ku haysan karaa bahalkaas oo waxaa weyaan dhallinyarada bahalkaas uu siinayaa in allaale inta uu siinayo isagay addoomo u yihiin oo isagaa yacni haysto amarkau faray yeelayaan waxa uu ka reebay ka harayaan ayagiina maxay ninkaas u daba joogaanna waxay u daba joogaan qaadka addoomo ay u yihiin nacam idan marka aktharu nnaas bahalkaasi addoomo u yihiin nacam masaalixdooda adduunye iyo toodii aakhiraba waa ka dhumiyey nacam idan marka waxaa weeyaan waa cabiid lilqaad ayay addoomay marka addoomay u yihiin baalkaas nacam maalin hadduu istaago ama laba maalmood ama la ay dhacdaba in la joojiyo waxaa weeyaan waxaa la dareemaa yacni kharibaad iyo kharbudaad wax allaale waxay samayn karaan ay samaynahay nacam leesh maxaa dhacay bahalkaas dartiis waay nacam kaasaa marka waxaa weya wax walba ay u kharibaayaan wax walba ay raalli uga yihiin ridahooda iyo sukdiga iyo caradoodaba waxay ku xiran tahay geedkaasay ku xiran tahay ayb marka waa badan yihiin waxyaabuhu dadku ay iskaga yani nin walba wixii marka isaga ou yacni wixii loo abuuray wixii ka leexinayo addoon unba u yahay nacam nin walbaa marka meel unbaa u ka meel unba ayay ka haysanaysaa nacam qaarna marka sida ilaahayna uu leeyahay shaydaanka cumuumanna dadkan shayaan dadka yacni shaydaanka raaco oo alla ka doorta shaydaanka ayaguna shaydaanun bay caabudaan alam achad ilaykum yaa bani aadama anlaa tacbudu shayaan shaydaanka cibaadada la caabudayo maxay tahay yani oo layska reebay shaydaanki in la adeeco waxa uu ku faro un aada yeesho wuxuu kaa reebay a ka harto isaga un aada addoon u noqoto marka dadku shayaadiinta waa caabudaan siyaabo kala duwanba cibaadadooda ha ahaato nacam qaarna diinka ilaahay uga baxo qaarna aynan uga baxaynin laakiin kownhum ay adeecayaanoy mar walba ayagu yani uu ka qaalib yahay isaga ka adag yahay cabiid in loogum ay u yihiin shaydaankaas marka walciyaadu billah ayb rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey nacam marka ninka de dinaar iyo dirham addoon u ah waxaa kasii liito shay xaaraama ninka addoon haddana usii noqdo wa radia allahu canhu qaal laqad ra'aytu sabciina min ahli sufati ma minhum rajulu calayhi ridaaءn ima izaaru wa ima kisaa waxa uu yidhi isla abi hureyra xadiidka warinaya qaala waxau yihi laqad ra-aytu waxaan arkay sabciina toddobaatan min ahli sufati ahlu sufa ka mid ah toddobaatan ahlu sufa ka mid ah ahlu sufa waxay ahaayeen dad marka masjidka meel yacni masjidka ka mida ah, ayay masaajidkii ay deganaayeen sala allahu calayh waali wasalam dad aan xaasas lahaynay ahaayeen ama aan guryaba lahayn nacam oo muhaajiriinayna wada ahaayeen dad muhaajiriin ah oo dadkii soo hijrooday ah oo aan guri ku lahayn madiina oo halkaa masaajidka iska degan bay ahaayeen oo dadka muslimiinta un marti u ahay ahaayeen nacam oo qof un markaa dadkaa muslimiinta unbaa hadba qof wadaayay nacam oo ay marti u noqonaayeen dadka fuqaraa ulmuhaajiriin bay ahaayeen ahlu sufa lagu magacaabay marka nacam waana jiraa bacdi ahlilcilmi oo taariikhdooda iyo taraajimtooda iyo tiradooda iyo kitaab kitaab ka qoray nacam mu-alaf saas oo kale laga qoray sheikhul islaam wou sheegaa raximahullah ayb dadkaan marka waxay ahayn dad iska muhaajiriinay u badnaayeen oo ay ahaayeen oo aan gurye iyo waxaa aan lahayn naam maa minhum kama mid ahayn iyaga rajulun qof calayhi ridaa-un caleyhi korkiisa ridaa-un go- uu yahay axad yacni korkiisa ridaa waa go-a kore go- kore qof yacnii uu dushiisa yahayoo wato ma aanu ku jirin toddobaatankaas imaa isaarun bay wataan macwis hoose bis wa imaa kisaa-un iyo ama waxay wataan go maro nacam qad rabatuu ay xireen fii acnaaqihim luquntooda ay ku xireen maro weyn buu wataa kisaa maro weyn ayuu wataa maradaas buu marka intuu sidaa uu soo xiro korkiisa halkaas iyo halkaas intay isdhaafiyaan ayuu halkaas ka xirayaa marka sidaas ayay ahaayeen fa minhaa waxaa ka mid a marka maryahaasi maa yabluqu wax gaarayo nisfa saaqayni nisfu saaq wax gaarayo oo yacnii shanshada bartankeeda wa minhaa waxaa ka mid maa yabluqu lkacbayn kuwa anqawyada qawyada oo maradiisu xogaa yar ay dheer tahay waasic tahay fa yajmacuhu waa ururinayaa biyadihi gacantiisao ku ururinay oo kusoo celinayaa karaahiyata an turaa nicid ou nacaya in la arko cawratuhu cawradiisa in la arko nicid ou nacaya daraaddeed nacam marka waa hal go- waxa uu wato waxaa dhici karta ilaa ah, shanshada bartankeeda inay u joogto marka waa isku soo celcelinayaa si aan cawradiisa aanay u muuqanin saasay ahaayeen ayb rawaahu lbukhaariyu dadkaas waa dadka ilaahay uu qur-aanka ku ammaano wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu uu ilaahay yiri dad ilaahay ridihiisa adduunyada iyagoo jooga ou siiyey bay ahaayeen marka qofku yacni waxa qalbigiisa ku jiro macno ku yeelanaa ma ahane waxa ka korkiisa ka muuqda wax macnaha kuma yeelanaya badanaa dad yacnii korkana ka qurux badan oo eh, dhar quruxsan wato oo aada moodeysid yacni inay wax u qarsoon yihiin haddana laakiin kharaab qalbigiisa uu yahay nacam wa canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka waxau yihi addunyaa addunyada sijnu lmu'mini mu'minka xabsigiisa weeyaan wa jannatu lkaafiri gaalka jannadiisa weeyaan iyo gaalka jannadiisa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey addunyaa sijnu lmu'min laba macnaa lagu macneeyaa adduunku mu'minka xabsigiisa weeyaan laba macnaa ku jirto macno waxaa weeyaan in la yidhaahdo waxay xabsi ugu tahay addoonka mu'minka ah waxbaa celinayo nacam oo wax allaale wuxuu doono nin iska sameeya ma aha marka waxa wixii rabbigiis wuxuu faro ayuu samaynayaa hawadii iyo wax naftiisa jeceshahay buu ka xabisan yahay oo xabsi uga jiraa macnahaas waa lagu macneeyaa xadiidka nacam saasuu mu'minku xabsi ugu jiraa naftiisu waxa ay jeceshahay xabsi buu kaga jiraa ma sameeyo wax walboo naftiisa jeceshahay iska samayn maayo macnaha labaadoo culimmadu ay ku macneeyaan waxay tahay marka loo fiiriyo jannada iyo nicmada u taallo wuxuu u egyahay ama uu lamid yahay nin xabsi ku jira oo kale labadaa macnaa ku jirta marka xadiidka nacam macnahan dambe keliya dadku badana ay u badan yihiin laakiin labada macnoba laba macno wajiih ah weeyaan nacam in la yiraahdo mu'minka marka loo fiiriyo waxa uu aakhiro nicmada u taallo adduunku xabsi u noqona nacam e marka loo eega yacni dhinaca macnaha kale marka la fiiriyana qofka mu'minka naftiisa waxa allaale waxay jeclaatay iskama sameeyo xabsiga uga jiraa ma ku dhacaayo mana sameynayo labadaas macnaa marka addunyaa sijnu lagu macneeyaa ayb marka waxay yidhahdeen xadiidkan ay sheegaan ibnu xajar nin wuxuu ahaa yacni manaasib badan haayey oo qaadi waa ahaa mufti waa ahaa nin mu-alifa waa ahaa khadiib waa ahaa ibnu xajar oo marka haybad ay ka muuqato dhar qurux badan wato oo faras wato ayaa nin yahuudi ah marka ishkaal ku keeno waxa uu yidhi axaadiista rasuulkiina waxay tilmaamaysaa addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir jannada aan aniga haysta maxay tahay yur aan ku jiro saanan aan aan u aan u allaa oo waxaan ahay qof markaa yacni faqri oo dhibaataysan adigana saana qurux badan tahay buu yidhi nacam jannada aan ku jira maxay tahay markaas wuxuu ugu jawaabay adiga haddii aadan islaamin oo aad sidaan ku dhimato sidaan iyo waxa kuu dambeeya sidaan jannay noqonaysaa yidhi nacam ka annaka fii jannatin qofka mu'minkaana waxa uu yidhi mu'minku marka uu iimaan ku dhintana jannada nicmada u taal marka la fiiriyo tan aniga aan ku jira waxay noqonaysaa sijni iyo ciqaab oo kale naam ayay iska noqonaysaa saasuu ay ugu jawaabeen marka orad iska tagoy daa'iman marka dadkan ayagu yacni laasiyamaa yacni gaalada dhulka muslimiinta ku noolaato oo wax un ka feker ka haysata diinta ishkaalaad iyo wax unbay kusoo arooriyaan yacni diinka qur-aanka iyo sunnada laakiin waxaa loo baahanya dadad ahlu cilmiga marka ay joogaan ishkaalaadkooda intay uga jawaabaanaya eber diraayeen marka nacam addunyaa adduunyada sijnulmu'mini mu'minka xabsigiisa weeyaan wa jannatu lkaafiri gaalka jannadiisa weeye iyo gaalka jannadiisa rawaahu muslim wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal akhada rasuulullaahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka wuxuu qabtay bimankibaya labadeeda garbood buu qabtay faqaala waxa uu yihi kun ahaw fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ka annaka sidii adiga oo hariibun hariib ah nin yacnii hariib oo dhulkiisi aan joogin oo kale adduunyada dhexdeeda ku ahaw ow amase caabiru sabiilin mid waddo gudbayo oo musaafir ahoo jid goynayo oo waddo gudbayo kale ahaw adduunyada sidaa ku ahaw wa kaana ibnu cumara ibnu cumar waxa uu ahaa radia allahu canhumaa yaquulu inuu dhahayo idaa amsayta haddaad galabaysato falaa tantadir isabaaxa subixi ha sugin oo naftaada hagu sheekaynin yacni inaad subixi noolaanayso wa idaa asbaxta haddaad waa beriisato falaa tantadir ha ugu sheek naftaada hagu sheekayninoo ha sugin almasaa galabkii wakhud qaado min sixatika caafimaadkaaga xaggiisa waxaad u qaadataa limaradika jiradaada yacni intaad caafimaad qabta shaqay oo dadaal si markaad jirata hadhow yacnii aadan u shallaayinoo haddaan caafimaad qabi laha oo dadaali laha i aadan u dhihin oo fursadda caafimaadkaa ka faa-iideyso wa min xayaatika noloshaadana limowtika u qaada geeridaada rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey waxaa laga xadiidkana marka de adduunyada xaqiiqadeedu tilmaamayaa nacam nabiga sala allahu alayh waali wasalam ibnu cumar isagoo u naseexeynaya waxa uu ku tilmaamay ibnu cumarna nin dhalinyaro ah buu ahaa dabcan qofku hadduu dhalinyaraya adduunyadana ay u hor leedahay de adduunyadu sida ay fara ugu hayso iyo sida qof weyn ay fara ugu hayso isku mid ma aha marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo dhallinyaronimadiisa ogbow haddana uu tilmaamaya yacni waxa ay danta ugu jirto oo waxa uu leeyahay kun fi dunyaa ahaw adduunyada dhexdeeda ka-annaka qariibun qariibku waa qofka magaaladiisii kasoo tegay meel aan dad uunan ka aqoonin dhex joogo de qofka noocaas oo qariibkaoo sidaasoo kale ah naftiisa uguma sheekeeyo inuu marka meeshaas iskaga noolaado iska dego oo sara ka dhisto iyo ma ugu sheekeynayo waaba qariib ma ogtahay nacam qof qariib ah weyaan ow eh, caabiru sabiilin ama musaafir ahaawo qofka musaafirka haddii magaaladan transit uu ku yahay de magaaladii kama samaysta yacni nolol iyo eh, guryo iyo kama sii samaysto nacam waa un kasii socdaa marka adduunyada sidaasoo kale ka dhigo inay tahay noocaas oo kale dhul saas oo kale ah nacam waana qofkuna waa saas waa dhalanayaa waa weynaanayaa adduunyadii muddo joogayaa waa marayaa <coughs> waa meel un adduunyada waa markabu cubuur waa markabu cubuurin waa yacni doon marka lagu gudbo kale waa na marka doon qof uu soo kiraystay oo meel uga gudbaayo de nin guryo ka dhex dhisanayo ma laha nacam nin walbaa saacad yar unbuu saaran yahay waana ka degayaa diyaaraddaas oo kale nacam sideedoo kale marka adduunku saasoo kale xaqiiqadiisu waa saas waay nacam de qofkii ilaahay wax u furayna waa sidaasuu tusayaa dabcan nacam wa kaana bnu cumara ibnu cumar marka wuxuu ahaa radia allahu canhuma nabiga sidii uu faraybuu yeelay oo yaquul isna wuxuu dhihi jiray dadka ku waanin jiray idaa amsayta falaa tantadir isabaax haddaad galabaysato naftaada ha ugu sheekaynin oo ha sugin waabarkii wa idaa asbaxta haddaad waaberisatana falaa tantadir ilmasaa-a ha galabnimadii oo subax iyo galab waqti dheer baa u dhexeeya qofku uu dhimanayo na uu dhiman karo waana la arkay dad badanoo qofku qofkaas yacni waa seexday naf ma la soo kicin qof yacni kam min annaas oo deg deg udhima u dhinteeno iyadoo aan wax yacni qiyaasi kara ama aanba yacni jiro xataa aysan soo marin oo iska dhintay la arkayn wakhud min sixatika marka qofka waxyaabahan oo kale de in adduunyadii sidaan yacni uu ku camal falo waxyaabaha sababi karo waa inuu raadiyo dee janaazadii la xaadirayay iyo qubuuraha oo la booqdo iyo ziyaarat lqubuur iyo waxyaabaha lamidkaa dadka sakaraadayo la booqdo iyo qur aanka oo la aqriyoo kale iyo waxyaabaha badan oo qofka aakhiro xusuusinayo mar walbo inuu ku dadaalo hadduu qur-aanna akrinaynin ee uunan qubuur booqanin janaaso uusan tegin qofkaas mawd eh, iyo geeri waa ka baxay qalbigiisa nacam dhimasho markay qalbigiisa ka baxdana waxaa weeyaan dhib dhanba meeshaasuu ka bilowdaaba haddii aadan dhimashadiiba xasuusaninba nacam wakhud qaado min sixatika caafimaadka limaradika u qaada jiradaada min xayaatikana limowtika oo yacni inaad ji caafimaadka markaa ku jirtid ku dadaal ogo yacni waxaad u dadaashaa marka aada jirato si markaa yacni aadan eh, waxba kaaga eh, shallaay iyo wax lamida aanan ah aanay kaaga iman oo intaad caafimaadka dhabto wixii aada samayn karto dadaali karta dadaal waad jiranaysaa hadhow jiraa kuu imaan karto qofku marka hadduu sixadiisa iyo caafimaadkiisa ka faa-iideysto oo qaatou ku dadaalo marka uu jiran yahay acmaashii uu samayn jiray markau caafimaadka qaba waa loo qoraa acmaashii uu daa'imi jiray waa loo qorayaa wamin xayaatikana limowtika u qaaday rawahu lbukhaariyu qaaluu waxay dhaheen buu yihi culammada fii sharxi hada alxadiidi xadiidkan sharxiisa macnaahu macnihiisa waxay tahay laa tarkan ila addunyaa adduunyada ha u iilanin walaa tatakidhaa ha ka dhiganin wadanan wadan meel lagulagu nagaadoo la dego un ha ka dhiganin walaa tuxadid nafsaka naftaada ha ugu sheekaynin bituuli lbaqaa'i yacni baaqi ahaansho dheeraanteed oo inaad muddo dheer adiga baaqi ahaanayso fiiha adduunyada dhexdeeda aad ku baaqi ahaanayso naftaada ha ugu sheekaynin walaa bilictinaa'i bihaa ha ugu sheekaynin yacni naftaada yacni eh, <coughs> bilictinaa'i bihaa adduunyada yacni isku mashaqaynteeda iyo inaad kusii yacni eh, isku mashaqaynteeda iyo isku kalifideeda naftaada ha ugu sheekaynin walaa tatacallaq minhaa hana ku dhegin adduunyada xaggeeda yacni ilaa bimaa yatacallaqu bihi waxa uu ugu dhego oo kale mooyaane algariibu qofka qariibka musaafirka ah qofka ah fii gayri watanihi wadankiisa yacni meelaan ahayn dhexdiisa joogo oo qariib ku ah sida qofkaas oo ugu dhegoo kale sidaas in la oo kale un tacalluqaa saasoo kale ha ahaado <coughs> walaa tashtagil ha ku mashquulin fiiha adduunyada dhexdeeda bimaa laa yashtagilu wax ugu mashquulin bihi isaga algariibu qofka gariibka ah alladii kaas oo yuriidu doonaya addihaaba tegid ilaa ahlihi ehelkiisa oo tago yacni adduunka waxaad kaga mashquulshaa oo keliya ninka qariibka ah ee gurigiisa u socdo inta uu kaga mashquulo meesha uu qariibka ku yahay oo kale un uga mashquul wabilahi tawfiiq uu yiri wacan abi lcabaas sahl bni sacdin isaacidiyi radia allahu canhu qaal jaa rajulu ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalama nin baa nabiga u yimid faqaala waxau yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow dullanii itus calaa camalin camal itus idaa camiltuhu haddii aan sameeyo axabani illaahu alla uu ijeclaanayo wa axabani innaasu dadkana ay ijeclaanayaan faqaala waxau yihi ishad ka zaahid fi dunyaa adduunka dhexdiisa ku zaahid oo zaahid ku ahow yuxibaka allaahu ilaahay waa ku jeclaanayaa washad ka fiimaa cinda annaasi dadka agtooda waxa ay maalka iyo waxa ay dadka haystaanna iska nac oo iskaga tago ha ka baryin dadka yuxibaka annaas dadku way ku jeclaanayaani ayb marka zuhdigu waxyaabaha ilaahay dadka ku jeclaaday inuu yahay yaa xadiidka oo u keenay baabka iyo xadiidkuna meeshaas ayay iska leeyihiin oo waxaa weeyaan qofka zaahidka ah waa zuhdigu waa asbaabaha ilaahay addoonka oo ku jeclaada sabab kamida weeyaan xadiidun xasanun rawaahu bnu maajah wagayruhubaa iyo keyrkii baa wariyeen biasaniida xasana ayay ku wariyeen xadiidkuna waa xadiid xasana marka wacan الnucmaan bni bashiiri radia allahu canhuma qaal dakara cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu cumar bnu khadaab wuxuu sheegay maa asaaba naasu dadka waxay heleen oo min addunyaa addunye ah faqaala waxa uu yihi laqad ra-aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulkaan arkay buu yidhi yadalu lyawma waxaan arkay buu yihi rasuulkaan arkay sala allahu caleyh waali wasalam yadallu inuu joogayo ahaanayo alyawma maalin dhan maalinta oo dhan yaltawi isaga oo bog laalan oo bog duuban baahi darteed yacni isagoo boggiisa isku dhegan yahay maa yajidu ounan helaynin ama ma helayninba min addaqali timirta teeda xun maa yamla-u bihi batnahu wax uu calooshiisa ka buuxiyo timirta mideeda liidato ee xun aanu helaynin waxuu calooshiisa ka buuxiyo uu ku dhargo ayb marka rasuulka sala allahu calayh waali wasalama axaadiidta qaar waxay tilmaamayaan mararka qaar maalka fayga maalka fayga in uu ku lahaa qayb sahmina uu ku lahaa waxa la yidhaha safana uu ku lahaa oo isaga gaar loogu sooco gaar loogu dooro mararka qaar axaadiidtana waxay tilmaamayaan nebiga in loo keydin jiray inuu yacni ka ka fayga uu ka heli jiray wax ciddiisa ay cunaan sanad nacam kaana yaddakiru quuta sana sanad wixii ay cuni lahaayeen haddii ay marka sidaa jirto saan marka sidee bay ku dhacday culimmadu waxay leeyihin waxay ku dhacaysaa sidaan oo kale marka hore wixiisa nebigu markuu qaato quudkii marka eh, ilaa sanad oo kale ku filnaa marku meel dhigo yaa waxaa imaanayay intaas nebiga dadku asagay u imaan jireen dadka xaajada leh ila nebigu ummaddaa nebina waa u ahay amiirna waa u ahay maogtahay wixii dan iyo qofkii meel dhibaata ay ka qabataba asaga ayuu u imaanaya rasuulka sal alla ly slam kiisuu wax ka siinaya ka siinaya ka siinaya waa dhammaanayaan marka wixii sanadka loogu talagalay isagii marka gurigiisii baa marka waxaa dhacaysa inaan dab laga shidin in yacni timirta teeda liidato wuxuu ka dhargo inuu waayo waxaas oo dhan baa marka saasay ku imaan jireen nacam marka saa ayay ku imaan jireen nacam waxa uu yidhi dakara cumar cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu waxa uu sheegay maa asaaba annaasu dadka waxay heleen oo min addunyaa xilligiisii weeyaan faqaala waxau yihi laqad ra-aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulkaan arkay yadallu lyawma maalinta oo dhan ku baaqi ahaanaya oo yacni ku sugnaanaya yaltawi isaga oo bog laalan oo bog duuban maa yajidu uunan helaynin min addaqali timirta teeda xun maa yamla-u bihi batnahu waxa uu calooshiisa ka buuxiyay rawaahu muslim addaqalu bifatxi daali lmuhmalati waalqaafi weeyaan daalka la dhibic tirayo la kordhigo iyo qaafkaoo la kordhigo radi-u tamri timirta middeeda xun weeyaan oo liidata yacni oo iska baaba'san wacan caaishata radia allahu canha qaalat tuufiya rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulka waa la oofsaday bay tiri wamaa fii beytii iyadoo gurigaygana ounan ahayn min shayin waxba ay shay-un wamaa fii beyti shay-un gurigaygon waxba oolin yakuluhu ou shaygaas oo yaakuluhu ou cuno duu kabidin beer mid u saaxiiba nacam rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam wou dhintay iyadoo gurigayga ounan oolin wax ou cuno axad noolba yani qof nool wax beer beer ba leh ilaa shadru shaciirin shaciir yacnii qeybteed mooyaane ilaa shadru shaciirin yacni wax yaroo shaciir a ah maana shadur hadda nus lagama wadee macnuhu waxaa weye shay-un min ashaciiri ilaa shadru shaciirin shaciir qeybteed yar mooyaane nacam wax yar oo shaciir a ah maan shaciirtuna heedda waay nacam fii rafin kusugnaa yacni meel yani eh, eh, saxaarad kusugnayd nacam arafu laba macno waa lagu macneeyaa waxaa la yidhaahdaa yacni alwaax la dhiso oo yacni weel sidii weel camal wax lagu shubto marka oo alaabta guriga iyo la gashtae lagu xafito waa la yidhaha inta dhulka korkiisa alwaax kor saa loo taago ee marka kor laga daboolo ee markaas alaabaha guriga iyo raashinka iyo waxaa la gashto saxaaradda iyo waxaa lamidka nacam ayb qaadiceed macnahaasoo kale ku sheegayaa waxaa kaloo waxaa kaloo lagu tilmaamaa sidoo kale meel yacni sidii yacni mimber oo kale aho yani meel yacni sidii mixraab oo kale ah oo sidaan usoo wareegsan oo alaabaha iyo la gashto ama qofka uu alaabihiisa iyo wixiisa jaanib eh, u dhigto labadaa waa lagu sheegaa marka adu waa un saxaaraddaasoo kale nacam ilaa shadru shaciirin shaciir wax yar oo shaciira mooyaane oo fii rafin saxaarad kusugan li-an ii sugnaatay fa akaltu minhu waan ka cunaayay xaggiisa xataa daala ilaa u ku dheer u dheeraaday calaya aniga igu dheeraaday intii yaraydoo shaciirteeda muddo cunaayay bay tiri ilaa ay ila dheeraatayba nacam ayb oo aan is iri yacni eh, intii meesha ku jirtay iyo inta aada cunaysood isticmaalaysaaba kala badanba nacam ayb markaasay tiri fakiltuhu waan miis waan waan beegay marka inta hartay baan fiiri waan beegay marka fakiltuhu waan beegay fafaniya waa iga waa dhamaaday marka u dhamaaday muttafaqun caleyhi yani markii hore ilaahay baa u barakeynayay yani xadiidkan macnaheedu maaha yani kaylka in la diidayo ma aha nacam laba axaadiis waxaa soo aroortay axaadiis in wax la beegto tilmaamayso bal nebiga keylka keylu ahlilmadiina nebiga waa u duceeyey waa barakeeyey ba nacam soo ma garanin waxyaabahan hadda yacni xuquuqdan ku waxyaabahan ku tacalluqdo zakada ama waxyaabaha kafaaraadka iyana dabcan waa waa xad baa loo yeelayo haddaan beeg hadduunan jirin see marka maxaa qofka laga rabaa maxaan laga rabin maxaa laga kala ogaan karaa marka baagu sidiis inuu xun yahay ma aha xadiidkan ma tilmaamayo yani xadiidkan keliya waxa ay markay leedahay fakiltuhu yani waxaa weeyaan markii hore barakadu waxay ku jirta intay alla iskaga tala saaranaysay iyada nacam oo aynan yacni ku xisaabtamin raashinka meesha ugu jiro inta aynan ku xisaabtamin kolkay ku xisaabtantayna ilaahay subxaana wa tacaala waa u daayay marka nacam oo raashinkii iyo barakadii baa marka loo ayaan alla ka daystay markaasuu raashin ku dhammaaday ee in wax la beegto maaha in laga soo horjeedo ibnu xajar saas camalo macnaa saas camalo saas ku jamciya axaadiidtan mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray shadru shaciirin ay shay-un wax oo min shaciirin shaciir ah kadaa fasarahu tirmidiyu tirmidi sidaabuu ku fasiray ayuu yidhi wa can camr bni alxaaris akhi juwayriyata bint alxaaris ah umi lmu'miniin juwayriya bint alxaaris almusaliqiya min bani lmusaliq nabiga xaasaskiisa ka mid ahayd walaalkeed baa xadiidka warinaya qaala radia allahu canhuma qaal taraka rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka uu ka tegay cinda mowtihi geeridiisa agti maa taraka rasuulullahi cafa maa taraka rasuulullahi rasuulka kama aanu tegin sala allahu alayh waali wasalam cinda mowtihi geeridiisa agtiisa diinaaran diinaar kama tegin walaa dirhaman dirhamna kama tegin walaa cabdan addoonna kama tegin walaa amatan addoonna kama tegin walaa shay-an shayna kama tegin ilaa baqlatahu lbaydaa baqashiisii caddayd mooyaane allatii taas oo kaana oo ahaa yarkabuhaa inuu korayo iyo wa silaaxahu iyo hubkiisii hubkii uu ku dagaalami jiray iyo wa ardan iyo dhul jacalahaa uu yeelay libni sabiili qofka musaafirka uu uga yeelay sadaqatan sadaqa oo uga dhigay iyo dhul yacni oo u waqfay dadka musaafiriinta danahooda in loogu dhammeeyo dhul oo u waqfay mooyaane rawaahu lbukhaariyu marka haddii adduunye qiimo badan ay leedahay nabigaa ka tegi lahaa sala allahu alayh waali wasalam waxba lagama dhaxlin nacam soo ma garanin bal nabiga sala allahu alayh waali wasalam khayr adduunye wax ka fiicanaa laga dhaxlay oo waa diinkan aan akrinaynaa laga dhaxlay waa kan hadalkiisii ilaa hadda yacni ou sidaan baaqi u yahay u joogo sala allahu alayh waali wasalama ambiyada ilaahayna taasaa laga dhexli jiray markay leeyihiin wa yarithu min aali yacquuba wajcalhu rabbi radiyan macnaheedu waxay tahay yacni qof diinta iga dhaxlo weeyaan ambiyada ilaahay diin unbaa laga dhaxlaa nebigu sida uu yidhi naxnu macaashira alambiyaai laa nuurat annaga haddaan ambiya nahay nalama dhaxlo maa taraknaahu sadaqa wixii aan ka tagnay waa sadaqo saasuu nebigu yidhi sal l sl ambiyada ilaahay lama dhaxlo maxaa yeele wax ka weynoo diinaa laga dhaxlaa ambiyada ilaahay sidaa darteed shiicadu aaday u qalban yihiin waxay yidhaahdaan dhaxalkii rasuulka uu ka tegoo dhan faatimaa lahayd faatimana waxaa ka xoogeen abubakar iyo cumar baa ka xoogeen bay leeyihin nacam waxa ay abubakar iyo cumar ku eedeynayaan dadka caadigaa xataa laa-iq uma aha yani qof yacni diin leh xataa oo aan saxaabiba ahayn islaano wax ka xoogay ceebay ku tahay waa isku ceebeynaa nacam oo qofkaan yani dadkaas masaakiintow dhaca masaakiintow boobaa ceebay ay ku tahay dadkii caadiga ahayd bay ceeb ku tahay muslimiinta aaxaadulmuslimiin kayf abubakar iyo cumar marka ay bal waxyaaba kasii daranay sheegaanba nacam oo waa dileen iyo waa garaaci jireen faatimo iyo waxaasay kuleeyihiin nacam waxyaabahaasoo dhan marka waxaa weeyaan waa dalaalka ay qabaan weeyaan oo ay ku faaruqeen yacni dadka xaqa iyo ahlu xaqaba ay ku faaruqeen waxaasna marka nabiga yani nabiga caleyhi salaatu wassalaam wixii uu ka tegay waa wax uun waxay ahaayeen wax la sadaqeeyo sadaqo ah wixii kale marka uu ka tegaa ka badnaayo khayrkii iyo iyo axaadiistii iyo qur-aankii iyo wixii uu noogaga tegay laga dhaxlay waxay ahaayeen diintan adduunyadaba ka weyn wabillahi tawfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam